akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar qala allahu tacaala ya ayuha aladina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum muslimiinta waxaan u sheegaynaa waxaana laga rabaa diinta allah inaan uheylino oo jihaadkaan isu taagno allah subxaanahu watacaala cadowgiisii isagaa jabiyey oo cadowgiisii nooga hiiliyey waxaan marka rabnaa inaan dagaalka loo kala harin waxaan u diraynaa fariin muslimiinta kenya dhex degan hadday yihiin qabaa'ilka muslimiinta hadday yihiin dadka muslimiinta ee meesha degaanka ku yeeshay kenya way dagaalantay ilmihiinibay laysay soomaaliyay ku laysay kenya gudaheeday ku laysay waxaan u sheegaynaa qabaa'ilka muslimiinta ee kenya dhex degan iyo shacabka muslimiinta say u dhan yihiin inay hubka qaadaan ina kenya lala dagaalamo in dawladnimadeeda la dumiyo in sida la qaatay ee sharciga kitaabka alla ku qoran waxa weeyaan hadday gaaladu xag gudbaan oy ilmaha laayaan oy gabdhuhu laayaan diyaaradahooda ayna u kala aabayeelin kitaabka alla waxaa ku qoran intay geystaa in loo geysto alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wain caaqabtum facaaqibu mili maa cuuqibtum bih alla wuxuu yidhi hadday idin ciqaabaan oy dhibaata idin geystaan intiioo kale u geysa waa la dagaalamaynaa kenya biidni illahi tacaala um waa la dagaalamaynaa dagaalkeenaan isugu geynaynaa bir adag baan kula dagaalamaynaa allaanu kaalmaysanaynaa biidni illahi tacaala ciidankeeda soo duulayna dalkan baktigii qubuurihiisaa laga qodayaa kuwa dadkeedu joogana waa laynaynaa biidni illahi allah baana nooga hiilinayo awladeena maaha sabarteenna maaha muslimiintu maanta ha ku farxaa nasriga alle nasrigaa allena wuxuu badnaanayaa mar walboon alla u hiilino mar walboon alle usii dhawaano oo diinta alle aan awoodeenna iyo maalkeenna iyo wax walbaba aan gelino alle aan u usugnino subxaanahu watacaala allihii gaalada nooga hiiliyey waxaad maqlayseen usbuucii aan dheerayn ee muddada yar laga joogo sirilion inay tiri dalka soomaaliya waa ka tegaya kuma noolaan karayo waxaad maqlayseen inay gaala kala dhuumanayso afghanistan bay ku kala dhuunteen ciraaq bay ku kala dhuunteen haddana soomaaliya waxaa bilaabatay inay ku kala dhuumanayaan waxay idaacadaha ay sheegayaan kuwa gaalada inaanu ku tababarayno gada gudaheeda dadkii muslimiinta dhalinyarada ah kenya laga keenay inaan tababarayno dib ugu celinayno kuwa aan hadda soo dirnay ee askartiina laayay waa kuwaad soo dhibaatayseen inta aan soo wadnaana ka badan biidni illahi tacaala inta aan soo wadno waxaa diyaar u ah dagaalkan inuu ka qayb galo ruux kastoo muslima jihaadkiinaanu qaadanay dagaalka idinkaa ku khasaari doona biidni illahi tacaala annagana waa ku guulaysanaynaa kii naga dhintaa waa shahiid inta noolaatana cize iyo sharaf bay ku noolaan doontaa qul hal tarabbasuuna bina ila إحدى الحسنيين wanaxnu natarabasu bikum an yusiibakum الله بعذاب min cindihi aw بأيدينا fatarabasuu ina macakum mutarabisuun kinyaan hadalkaa u sheegaynaa ayadaha ale oo ethoobiyan usheegaynaa oo habar gaaloo oo dhan aan u maraykanka u weyn baan usheegaynaa annagu laba wanaag mid un baan u dhexaynaa marna ma khasaarayno kan naga dhintaa waa shahiid jannu leeyahay inta naga hartayna calamkooday suran doonaan tawxiidka ah oo sharaf bay ku noolaan doonaan america waxay dagaalka geeska africa oga wadaa oo ay ka dagaalamaysaa waxay kutubta ka akriyeen oo mustashriqiinta u sheegeen oo kutubta islaamka ku qoran meel kastoy gaala joogta calanka tawxiidka laga taagi doono washington baa laga taagayaa oo new york baa laga taagayaa allah baana ballan qaaday subxaanahu watacaala allah baa ballan qaaday diintiisu inay qaalib noqoto huwa aladi arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaqi liyudhirahu cala diini kulli walow kariha alkaafiruun gaalada iyadoo nacaysay diintu kor noqon doontaa ka naga dhintaa waa shahiid inta soo soo noolaatana waxay ku noolaan doonaan xuriyad iyo tawxiid iyo kitaab alla isku xukumaan bay ku noolaan doonaan gaala marka waxaan leenahay fatarabbasuu sugta istishaadiyada sugta gabar isqarxisa sugta wiil yaro isqarxiya sugta muslimiin dagaalamta sugta baktigiinoo dhulka la dhiga sugta fatarabbasuu inaa macakum mutarabbisuun annagana la jirkiinaan suganaynaa bal ciddii alla uhilaya hala arko gaal iyo muslim cidi waa loo hiiliyaa hala arko alla wuxuu ballan qaaday mu'miniinta inuu uhiilinayo wa kana xaqan calayna nasru lmu'miniin waxaa dusha yada waajib ku noqotay mu'miniinta inaan uhiilino inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu maca waxaa lagu soo duulay nabi maxamed baa lagu soo duulay allah baa uhiiliyey annagaa maantana lagu soo duulay intii nabi maxamed raacday baan nahay allah baa wuxuu leeyahay inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu maca fi lxayaati dunya adduunku noogu hiilinaya alle aakhirana waa noogu hiilinaya gaalay waxaan leenahay idinkaa khasaaro qaba qatlaakum fi nnaari wa qatlana fi ljanna kan idinka dhinta naar buu galay kan annaga naga dhintana januu galay kan idinka idinka noolaada cabsi iyo wuxuu ku noolaanayaa walbahaar inta anaga naga noolaatan naga noolaatana cizo iyo sharaf bay ku noolaan doonaan waxaan ku gebagabaynayaa dagaalku sida la sheegay annagu haddaanu nahay dadka ku nool gere ku nool baya bokool ku nool waxaan qaabilsannahay jubooyinka ku nool in aanu dagaalka u rarno waana nagu ballan oo allaan kula ballanay dagaalka waxaan u raraynaa nairobi gudaheedan dagaalka dagaalku waa raraynaa waayahay ninkay bal guryihiisu ay muraayad yihiin bal ninka har ku jira ninka dhibaatada maxay ahayta dhaawaca dhibayo waa la arki doonaa dagaalku waanu rarnay kenya meeshay ku hoya la arki doonaa ciidankoodaanu laynaynaa gabar hadday ku dilaan magaalada dalka soomaaliya gabar hadday ku dilaan gabdhahoodaan anagu laynaynaa ciidankoodaan laynaynaa jihaadkan waa guuray kenya iyo uganda u socdaa kadibna biidni illahi tacaala america u gudbayaa